alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadin wacalaa aali muxamed w salama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wacallimna cilman yanfacuna wala tajcal maa callamtana wabaalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jiray tafsiir suurati almaa'ida waynu joognay eh, aayadaha eh, boqol iyo lix ilaa boqol iyo siddeed aayadaha waa sharaxnay kolley macnaha guud waa tilmaannay laqbadii koowaad waa laqbaynay tafsiirka jalaalaynkana qayb ka mid aynu la akhrinay wakhtiga aynaga dhacay marka aayadda labaad iyo xadiiska ayaa inoo harhsan xadiiska uu ku qoraayo yacni markaa jalaalaynku uu soo naqlinayo jalaaldiin asuyuuti waxa uu yidhi raximahullah waalxukmu haabitun fi lwasiyayni mansuukhun fi shaahidayn waxaa la isweydiiyaa qadiyaddani ma wasiya mise waa shahaado yani meeshii shahaada laga cabiray wasiyana waa ku jirtaa wasiyana waa laga cabiray marka labada mid walba meeshii waa ku jiraan waa inaga soo maray walaa naktumu shahaadat allahi ina idan la min alaasimiin fain cusira cala anahuma istaxaqaa isman faaakharaani yaquumaani maqaamahuma min aladiina istaxaqa calayhim alawlayaani fayuqsimaani billahi lashahaadatuna axaqu min shahaadatihima marka shahaadana waa la sheegay wasiyana waa la sheegay idaa xadara axadakum almowtu xiina alwasiyati itnaan wuxuu markaa tilmaamayaa xukunku waa ku sugan yahay yacni markaa fi lwasiyeyn yacni xukun ku saabsan taxliifka in la dhaarinaayo yacni labada loo dardaarmay oo dardaaranka xambaarayey waa ku sugan yahay mansuukhun fi shaahidayni shaahidaynka waa lagu nasakhay oo iyaga lama dhaariyo iyaga lama dhaariyo sidaa waa loo fasiray inuu sidaa ka tilmaamaayo oo waxaa lagu dhaarinayaa maadaama iyagu dee wax gacantooda soo galay oo iyagu ay hayeen oo loo dhiibay ayay markaa gudanayaane xaq cid kale hayso kama markhaati kacayaan marka maadaama meeshii dee tuhuma iman karto inay dhaartaan inay waxba ka khiyaamay ina sidii loo dardaarmay xoolaha loogu dhiibay intii loo dhiibay loo dardaarmay intaa keliya inay ahayd wax ka ziyaado ay khiyaameen inay jirin xukunkaa taxliifku waa sugan yihi waa muxkam lama nasakhin amaa shaahidaynka in la dhaariyo waxa uu tilmaamayaa inay mansuuq tahay mar labaadna waxaa kaloo loo dhigay in la yidhaahdo gaala inay markhaati kacdo waa la nasakhay sidaana waa loo cabbiray waana sida jumhuurku qabaan ay leeyihiin qisadii maadaamaay ku saabsan tahay laba gaal oo yacni markaa arrinka iyagu loona dardaarmay kana markhaati kacay yacni culamada qaar waxay leeyihiin markhaatigu meesha kama muuqdee dhaaraha ayuunbaa markhaati laga cabbiray waayo qofku xaqa markaysaa markaa isaga ku saabsan kama markhaati kaco waxaana waa wax markaa iyagii ku saabsan oo iyagii ay markaa leeyihiin intaasunbay wuxuu ahayd wax ka ziyaadaa ma ahayn wax nagu baydhay ma jiro marka laa yashhadu linafsihi isagu naftiisa uma markhaati kacayo qofku mid bay ka sheegeen oo yidhaahdeen markaysaga marka qasaska qasas alxamqa ay soo naqliyaan ya ayaa waxay yidhahdeen haddaad markaysaa markaa dee doonaysa bay yidhaahdeen marka waxaanad lahayn yacni waxaad samaysay iddaci maa laysa lak waxaanad lahayn sheego cid maqanna markhaati gasho marka mid bay ka sheegeen inuu yidhi yaa ku markhaatiyaa la yidhi markaasu hebel iyo hebel baa ii markhaatiya laakiin way maqan yihin anaa ka naa'ib noqonaya way maqan yihiino anaa ka naa'ib noqonaya dee waa isagii isu markhaati furaya wey wakada shahaadatu hayri ahli lmilati mansuukha marka tan hore iyo tan uu kala saaray taa hore waxaa lagu xambaaray marka in laga tilmaamayo taxliifka la dhaarinayo shaahideynka waa mansuukh wakada shahaadatu hayri ahli ilmillati cidda aan markaa diinka islaamka aan u ehelahayn ee gaalada ana shahaadadoodu iyo markhaatigoodu mansuukhatun waa mid la nasakhay waictibaaru salaati alcasri liltakliid yacnii salaadda casar ictibaarka la ictibaarinaayo oo la odhanaayo dabadeed ha la dhaariyo waa litakliidi adkayn bay u sugnaatay yacnii goortii qofka la dhaariyaba dhaartii dee way asaxaysaa laakiin waxaa jirta dhaarta marka la adkaynaayo yacni waa la adkeeyaa mar waxaa lagu adkeeyaa zamaankaa lagu adkeeyaa mar sifadaa lagu adkeeyaa mar makaankaa lagu adkeeyaa mar lafdigaa lagu adkeeyaa yacni taqliidada siyaalo kala duwan baa loo adkeeyaa mar lafdigaa lagu adkeeyaayo wallaahi aladii laa ilaaha ilaa huwa in tawxiidkii lagu daro oo la sifeeyo ilaahay oo yacni waa taqliid bilafdi lafdigaa lagu adkaynaya lafdiga ayaa lagu adkaynaya marna waxaa lagu adkeeyaa makaanko waxaan kugu dhaarinayaa bayna arukni walmaqaami in la yidhaahdo kale ruknigiiyo maqaamka dhexdiisa ama waxaan kugu dhaarinayaa fii daakhili lmasjid ya ama waxaan kugu dhaarinayaa kacbada agteeda bayna rukni walmaqaami halkaa iigu dhaaro waa taqliid bilmakaan meeshaa lagu adkaynaya marna waxaa taqliid bizamaan oo wakhtigaa lagu adkaynayaa oo wakhtigu wuxuu noqonayaa salaatulcasri dabadeed salaadda casr waxa weeye dee waa waa ka xag jirtaa hadda maaragta waa inagii nidhi salaadda casr waa salaadda salaadaha ugu fadliga badan wa afdal salawaat waa salaat lwusta ya nabiguna wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam ruuxa salaada casr tukada ajarkiisa laba goor in la siinaa xadiiska saxiixa waa marka waxa weeye waa taqliid yani markaa lagu adkaynaayo zamaanka lagu adkaynaayo bacda salaati alcasr mar waxaa lagu adkeeyaa xaalka in la yidhahdo hala joojiyo isagoo taagan ya yacni marka ha dhaariyo qiblada u jeeda qaa'iman mustaqbila alqiblati waa taqliid bilxaal waa xaalkiiyo lagu adkaynayo marka wuxuu yidhi waictibaaru salaati alcasri salaada casar ictibaarka la ictibaarinayo bimacnaa la shardinaayo ama lagu qeyday dhaarta litaqliidi adkayn bay u sugnaatay wa takhsiisu alxarifi fi alaayati dhaarta in lagu gaar yeelay fil aayati aayadda gudaheeda isnayni laba lagu gaar yeelay labadaasoo min aqrabil warasati qaraabada kuwa ugu dhow ka mida likhusuusil waaqicati dhacdada gaarnimadeeday u sugnaatay allatii taasoo nasalat laha ay u soo degtay yacni labadu markaa waxa weeye tan baa ku beegantay labadana inay ugu dhowaayeen ee haddii cidda ugu dhowi saddex tahay saddexdoodaa la dhaarinaya haddii cidda ugu dhowina shaksi qura tahay shaksiguunbaa la dhaarinaya tan waxaa ku beegantay lebaa ugu dhowaa labadii baa la yidhi hala dhaariyo yani likhusuusil waaqicati siduu ka tilmaamaya waa saa mar walba laba ma noqonayaan waxa weye waaqicooyin kale waxay u dhici kartaa inay ama ka bataan ama ka yaraadaan haakada wa hiya maa rawaahu lbukhaariyu ana rajula min bani sahmin kharaja maca tamiimin iddaariyi wa cadiy bni baddaa qisadu waxay tahay ama waaqicadu maa rawaahu lbukhaariyu xadiiska uu saxiixiisa ku soo wariyey haddii la ilaaqo bukhaaraa soo wariyey ama muslim baa soo wariyey waxay ku dhici saxiixay ku soo wariyeen haddii mawdican saxiix ahayn ku soo wariyaan waa la qaydaa waxaa la yidhaahdaa fii kada laakiin hadday itlaaq tahay ya waxaa lagu xambaarayaa in saxiixyada laga tilmaamaayo bukhaari wuxuu ku soo wariyey un saxiixa marka uma baahna fii saxiixii waxba in lagu qaydo way cinda alilaaq isaga ku dhici anna rajula inin min bani sahmin bani sahmi ka mida waa jilib ka mida jilibada quraysheed waa jilibkii uu ahaa yani marka camr bnu bnulcaas odayna uu ahaan jiray oo ah, camar aabbihii oo caas bni waail ah alcaas bni waail hmm. bani sahmin kharaja maca tamimin iddaariy wuxuu la baxay oo safar ula baxay tamimin iddaari oo markaa gaal ahaa berigii dambuu islaamo saxaabi noqday waa cadi bni baddaa iyo cadi bni baddaa labadaa nin ayuu markaysagaa la safray labaduna markaa gaalay ahaayeen cadi bnu baddaa lama sheegin inuu islaamay sida ka muuqata daahirka waxay tahay waa inuu gaalnimadii ku dhintay laakiin tamiim bin daari waa islaamay waxaa noqday saxaabi ayuu noqday wa humaa nasraaniyaan labadaasina waxay ahaayeen walxaal humaa labadoodu nasraaniyaani laba nasraani ay yihiin oo diinta kiristaanka ay haysteen fa maata waa dhintay ninkii muslimka ahaa assahmiyu waxaa magaciisa la odhan jiray buzayl bacdina waxay dhahan budayl baa la odhan jiray laakiin budayl ibnu warqaa ma aha busayl baana loo badiyaa sida riwaayaadka qaar ku yimaadeen maata sahmiyu ninkii reer bani sahmi baa dhintay biardin dhul aanu ku sugnayn shaksi muslimi qof muslimi aanu joogin falammaa qadima de nimankii gaaladee markaa la socday ayuunbaa dee markaa alaabtiisii iyo xoolihiisii qaaday dardaarankiina uu u sheegay cidda markaa ay u geynayaan falammaa qadima markay yimaadeen bitarikatihi tarikadiisii la yimaadeen oo bimacnaa wuxuu ka tegay ee maal ahaa iyagoo wada ay la yimaadeen oo keeneen faqaduu warasadii waxay waayeen jaaman weel bay waayeen min fidatin fiddo ka samaysan weel yaroo fiddo ka samaysan bay waayeen macdanta fidada la ama silfarka ama qalinka mukhawasan bidahab fiddo keliyana ma ahayne weliba layman dahabina waa ku jiriin oo lagu markaa eh, xardhay ama marka waxa weeye lagu markaa eh, lagu diilimay indahabana saasaa loogu gura marka weel qaali ah markay weelkii waayeen eh, farafaca rafaca arrinkii waxay u kor yeeleen ila anabiyi sala allahu alayh wasalam nabiga ayay u kor yeeleen farafacuu mise farafaa idin qoray fa rufica buu dabdiyey sax fa rufica waxaa loo kor yeelay labadii eh, nin arrinkoodii ah, sidaasaaba fiican muayarusiiqo markuu yahay in muqayaru laga dhigo fa labadii nin arrinkoodii waxaa loo kor yeelay oo bimacnaa dacwadoodii eh, yacni la gaadhsiiyey ila nabiyi sala allahu aleyh wasalam nabiga fa waxaa soo degtay aayadda ayaa soo degtay fa axlafahumaa waa dhaariyey nabigu calayhi salaatu wasalaam uma wujida aljaamu marka meesha lagu dhaarinayo ay keenayaan waa madiina ay imanayaan uma wujida aljaamu intaa dabadeed baa weelkii waxaa laga helay bimakkata maka ayaa laga helay waa weel caan ah marka weelkii baa maka laga helo lagu arkay cid maka ah reer maka ah baa lagu arkay iyagii baa la weydiiyey xagaa ka keenteen baa la yidhi fa waxay yidhaahdeen ibtacnaahu waxaanu ka iibsannay min tamiimin wa cadiyin waa labadii nin yaa tamiim iyo cadiy baanu ka iibsannay bay yidhahdeen cadiy ibnu baddaa iyo tamiim fa ilaayatu ahaaniya aayadda labaad baa soo degtay markii hore aayadda koowaad keliyaa soo degtay markii labaadna aayadda labaad baa soo degtay faqaama rajulaani marata saddexaadna waa la socotaaba faqaama rajulaani laba nin baa kacoo min awliyaa'i sahmiyi ka mid ahaa ninkii markaa reer bani sahmi ee dhintay yacni qaraabadiisii ka mida faxalafaa waa dhaarteen dhaartii baa laga daba dhaaranayaa inay been ku dhaarteen nimankaasi waxa ay sameeyeenna ay tahay khiyaamo weelkan ay iibiyeenna inuu yahay weelkii ay khiyaameeyeen oo weelka iyagu ay leeyihiin saasay ku dhaarteen wa fii riwaayati tirmidiy riwaayada tirmidi waxaa ku sugnayd faqaama camru bnu caas waxaa kacay camr bnu caas wa rajulun aakharu minhum iyo nin labaad oo ka mida ninka labaad riwaayadani ma cayimin laakiin riwaayaad kale ayaa sheegay almutalib ibnu abi wadaaca laodhan jiraa lyii labaduba waxay ahaayeen qaraabada ugu dhow ninka dhintay faxalafaa way dhaarteen labadiiba wa kaana aqraba ilayhi waxaynay ahaayeen labadoodu cidda ugu dhow bay ahaayeen wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugnayd fa marida ninkii waa bukooday maa ninkii sahmiga ahaa fa awsaa ilayhimaa labadii ninbuu u dardaarmee gaalada ahaa ee la socday wa amarahumaa wuxuu amray an yuballiga inay gaadhsiiyaan maa taraka wuxuu ka tegey isagu ahlahu ehelkiisii inay gaadhsiiyaanoo siiyaan falammaa maata markuu dhintay akhadaa aljaama waxay qaateen weelkii macdanta ahaa bay qaateen wa dafacaa way u dhiibeen ilaa ahlihi ehelkiisiiyo qaraabadiisii bay u dhiibeen maa baqiya wixii soo hadhay maalka maalka intii kale way iska dhiibeen weelkii macdanta ahaana waa la hadheen daalika alxukmu almadkuur daalika kaasoo alxukmu almadkuuru xukunka la soo sheegay ah oo maxay ah min raddilyamiini dhaarta in lagu celinaayo cala alwarasati kuwa dhaxal joojinaya lagu celinaayo ee dhaxlaaya adnaa aqrabu isagaa u dhow an ya'tuu'a ilaa an ya'tuu inay markaa la yimaadaan ayu shuhuudu markhaatiyadu aw alawsiyaau ama kuwa loo dardaarmay bishahaadati markhaatiga ay ula yimaadaan calaa wajiha wejigeedii yacnii xaalay ku sugan tahay ay ula yimaadaan alladii kaasoo taxammaluuha calayhi ay ku xambaareen oo shahaadada ku qaadeen min hayri taxriifin bedelaad la'aanteed yacni xaalay bedelaad ka maran tahay walaa khiyaanatin iyo khiyaanana ay ka maran tahay yacni khiyaana iyo bedelaaditoonna ayn la socon aw yakhaafu aw aqrabu ama uga dhow awdan culamada qaar waxay waa bimacna alwaaw oo waxay u dhacaysaa dalika adnaa an ya'tuu bishahaadati calaa wajhiha aw yakhaafu kaasaa u dhow inay shahaadada iyo markhaatida ula yimaadaan calaa wajhiha wejigeedii ula yimaadaan ama xaal wejigeedii ay ku sugan tahay iyo sideedii ay ula yimaadaan aan waxba laga bedelin ziyaadiyo nuqsaan la'aanteed aw yakhaafu wa yakhaafu aynay ka baqaan an turadda aymaanum bacda aymaanihim in dhaar la celiyo yani oo lagu celiyo warasadii dhaarahoodii dabadeed yani labada arrinoo wada socda ay ka baqaan awduna ay tahay bimacna alwaaw wa u dhacayo aw yakhaafu wa waayo laba shay oo kala duwan oo kala haraya ma aha hadday marka waxa weeye waxay u dhowdahay shahaadada inay wejigeedii ula yimaadaan aynay ka baqaan in laga daba dhaarto marka inay ka baqaan in laga daba dhaartaa waxay sababaysaa shahaadada sideedii inay u sheegaan inay waxba ka bedelin ee maaha marna inay u dhacayso wejigeedii inay ula imanayaan marna inay ka baqayaan oo laba xaalan iswaafaqayn ay tahay maaha ee waxay noqonaysaa yani laba arin oo israacay aw yakhaafu aw aqrabu ay wa aqrabu ugana dhowdahay ilaa an yakhaafuu inay ka baqaan an turadda in la celiyo aymaanu dhaaro cala alwarasati warasada lagu celiyo bacda aymaanihim dhaarahoodii dabadeed lagu celiyo calalwarasati kuwa dhaxal joojinaya lagu celiyo almuddaciina mudduciga ah ee sheeganaya xoolaha fayaxlifuuna way dhaaranayaan calaa khiyaanatihim fayaxlifuun miyuu idiin qoray mise fayaxlifuuna nuunka waa qoray haddaan nuunka la qorin waxay noqonaysaa yakhaafu in lagu cadfo laakiin nuunka haddii la qoro waxaa fayaxlifuuna ay fahum yagu yaxlifuuna waa dhaaranayaan calaa khiyaanatihim wa kadibihim bay ku dhaaranayaan fayaftadixuuna waa fadeexadoobayaan wa yaqramuuna waana qaandhabayaan yacni xoolihii bay qaandhabayaan falaa yakdibuu ma been sheegayaan falaa yakdibuuna ma idin qoran mise falaa yakdibuun falaa yakdibuu dabeed markaa ma been sheegayaan waa yahay marka fa waxay noqonaysaa way fadaxadoobayaan fa ma ahay waa fa weeye maa yaftadaxa waa laazim weeye fudixa faftadax waataquu allah allah ka baqa bitarki alkhiyaanati waalkadib waxaa allah kaga baqataan khiyaanadiiyo beenta inaa iska daysaan oo ka tagtaan wasmacuu maqla maa tu'maruuna bihi waxa laydin amraayo samaaca qabuul maqal aqbalaad ah maa maqal gaara ah. oo samaaca caamkaahi wuxuu noqonayaa dee idraaku sawt codka in la haleelo oo la garto laakiin samaaca khaaskii waa maxay waa samaacu qabuul waa maqal aqbalaada ah. oo la qaadanayo wallaahu allah laa yahdi ma hanuuninayo alqowma alfaasiqiina duulka faasiqiinta ah hanuunin maayo alkhaarijiina can taacatihi ka baxay taacada ilaahay ilaa sabiili alkhayri yacni waddada markaa khayrka yahdii ku tacalluqsii kuma hanuuninayo qowmka faasiqiinta ee taacada ilaahay ka baxay halkaa faasila u habboonayd ilaa sabiili alkhayri waddada khayrka intii ka ahaatay ku hanuunin maayo faasilo ma idin qoran yani fawaasisha iyo yani marka calaamaatu tarqiimka waxay ka mid tahay waxyaalaha fahamka sahlay ka mid tahay marka saas aawadeed qoraalka marka wax la qoraayo aad bay muhim u tahay calaamaatu tarqiimka way fahamka ka qayb qaadataa ilaa la sheego qisooyin qariib oo la yidhaahdo markaysa marka calaamatu tarqiim qaldamay ayaa ruux loo dilay ya waayo muraadkii baa wuxuu noqday meel aan meeshii ahayn calaamaatu tarqiimkii la dhigay dabeedna markaa macnihii wuxuu noqday cagsiga lidkiisuu noqday ya dabeedna waxaa loo qaatay yani dilkii lagama cafine waxa weye waa in la dilaa sidii baa lagu dilaa allah waxau yidhi hmm. laqbadaynu ku noqonnaa fain cusra cala anahuma istaxaqa waa garta bacdulikhwa waxay yidhaahdeen aayadda labaad laqbadeeda carabka in lasoo mariyo bay jeclaysteen allah waxau yidhi fain cusira calaa anahuma istaxaqaa isman faaakharaani yaquumaani maqaamahuma min aladiina istaxaqa calayhim alawlayaan fain cusira haddii la daalacdo la ogaado calaa annahuma istaxaqaa inay labadaasi mutaysteen loo dardaarmay ee gaalada ahaa isman dembi inay mutaysteen haddii ay markaa la taalacdo la ogaado ama laba loo dardaarmayba oo wixii ay qarinayeen khilaafkeedu soo baxo fa aakharaani yaquumaani maqaamahuma fa aakharaani ay fa rajulaani aakharaani laba nin oo kale a ah yaquumaani istaagaya maqaamahuma maqaamkooda culamada qaar waxay mareen yaquumaani maqaamahumaa in laga dhigo khabar bacdu ahlicilmina waxay mareen sifo inay tahay oo min aladiina lagu khabro marka waxa weeye la odhanaayo khabar baa laga dhigayaana waxa weeye dee marka aakharaan baa sifo ahayd yacni mancuudkii baa markaysagaa xadfan marka waxay ka dhigan tahay farajulaani aakharaani laba nin oo kale kalea ah, yaquumaani istaagaya maqaamahuma makaanu istaagoodii istaagaya meeshoodii labadaa ninoo min aladiina kuwii ka mid ah ama sifada kale ka dambaysaa saaiq ka dhigaysa ama sifada marka waxa weye inay iyadu sifo ahayd oo mawsuufkii xadfan yahay ama min aladiina istaxaqa calayhim alawlayaan markaysa markaa sifa inay tahay la yidhaahdo taasaa saa'ir ka dhigaysa waayahay fa aakharaani laba kalea yaquumaani istaagaya maqaamahumaa meeshoodii istaagaya meeshay taagnaayeen labadaa kaleoo min aladiina kuwii ka mida istaxaqa calayhim korkooda ku mutaystay alwasiyata dardaaranka ama wasiyatahumaa ay ku mutaysteen alawlayaani labada ugu dhowi oo minhum kuwan ka mida markaa mustaxiqiinta yani marka ay mutaysteen alawlayaani waxay noqonaysaa istaxaqa faacilkeedii bay noqonaysaa istaxaqa faacilkeedii ayay noqonaysaa istaxaqa alawlayaani bay ka dhigantay alaqrabaani alawlayaani waa maxay waa alaqrabaani labada ugu dhow waa labada ugu dhow waxay noqonaysaa alawlayaani minhum damiirka markaysa waxaan yani marka ayaa u noqonaya markaa yani markaa aladiina u noqonaya waayaha oo kuwa qaraabadee warasada bay ka mid yihiin haddii sifa laga dhigana waxay noqonaysaa fa aakharaani laba kale labadaasoo yaquumaani istaagaya maqaamahumaa meeshii ay taagnaayeen oo kale istaagaya min aladiina kuwii bay ka mid ahaadeen istaxaqa mutaystay calayhim iyaga korkooda ku mutaystay yacnii kuwan loo dardaarmay ku mutaystay alwasiyata dardaaranka waxaa mutaysanayaa alawlayaani labada ugu dhow baa mutaysanaya oo minhum iyaga ka mid a fa yuqsimaani waa dhaaranayaan billaahi allah bay ku dhaaranayaan la shahaadatunaa axaqu min shahaadatihima maxay markay dhaartaan odhanayaan la shahaadatunaa dhaartayada yacni markhaatiga iyaga waxay u jeedaan shahaadada bimacna alyamiin dhaartayada axaqu ah ka xaq leh ya min shahaadatihimaa dhaartoodoo taayadaa run oo tooda run maaha axaquna ah waxaa loo jeedaa ismu tafdiil huna laysa calaa baabih labaduba xaq bay leeyihiin taayadaa xaqnimo badan muraadku ma ahe taayadaa markaa run ah tooduna waa been bay leeyihiin hmm, taayadaa xaq le toodu xaq maaha wamaa ctadaynaa maanaanu xadgudbin bay yidhaha innaa anagu idan markaasba haddaanu xadgudbi lahayn la min aaalimiina kuwa yani aalimiinta ah tacadiyey baanu ka mid noqon lahay allah waxau yidhi yowma yajmacu allahu arusula fayaquulu maada ujibtum udkur waxaad xustaa yowma yajmacu allaahu maalintuu ilaahay ururinaayo oo isu keenaayo alrusula rasuullada isu keenaayo fa yaquulu wuxuu odhanayaa allah maada ujibtum maxaa laydinku jawaabay jawaab sideeyaa laydinku jawaab celiyey qaaluu waxay yidhaahaan laa cilma lanaa wax cilmiya nooguma sugna waxay noogu jawaabeen ma garanayno innaka adigu anta adigu callaamu lghuyuubi waxyaalaha qarsoon ee khalqiga ka qarsoon ama bacdigood ka qarsoon ka u cilmiga badan baa tahay ka u cilmiga badan ayaa tahay aayaddan ilaahay wuxuu inoo sheegayaa rasuullada in la weydiinaayo oo la odhanaayo maxay ummadihii idinku jawaabeen ilaahay isagoo og buu weydiinaya weydiinta la weydiinayana waxaa looga jeedaa yacni tawbiikh iyo canaan iyo markaa waxa weeye waxay ku tahay ummadaha laftooda ayay ku tahay marka canaan kulul ku tahay ya oo marka ciddii xumaatada fashay aan iyagii waxba la weydiine ciddii markaa wanaagsanayd ee xumaanta ka madhnayd la su'aalo masalan qof oo kale haddii la dilo qof baa la dulmiye o la dhibaateeyey ya muxuu waxaa u sameeyey markaa la yidhaahdo yacni qofkii kale oo markaysa markaa dee dhib bay ku tahay yani qofkii marka waxa weye daalimka aha isagoo dhegaysanaya marka lagu yidhahdo yani madluumkii la weydiiyo la yidhahdo muxuu sida u sameeyey ya muxuu kugu falay u yidhahdo saasuu igu sameeyey saasuu igu sameeyey waxa weeye dee dhib bay isagana ku tahay ya dhib ayay ku tahay waida almaw'udatu su'ilat biayi dembin qutilat tii la xabaalnooliyaa la weydiinaya dembigee laguu dilay ilahay waa ogaya inaanu lagu dilin laakiin ciddii xabaalnololisay oo ciddani isagoo dee nool aastay ayay ku tahay markaa dee yani tawbiikh iyo taqriic ya canaan kulul ku tahay canaan kulul ku tahay marka rasuulladii waxaa la weydiinaya la maxay ummadihii idinku jawaabeen tawxiidkii iyo diinkii marka ugu yeedheen maxay idinku halceliyeen maxay idinku jawaabeen jawaab sideeyay idinku jawaabeen marka rasuullada yani waa xujaday dee kusii oogayaan xujadayna kusii ogaan baa la rabaa iyagana canaan kulul bay ku tahy markan hore waxaa odhanayaan laa cilma lana innaka anta callaamu alghuyuub waxaad tahay ka markaa wax kastoo qarsoon baa u cilmiga badan baa tahay sababta rasuulladu sidan u yidhahdeen waa maxay rasuulladu miyaana ummadahooda ku markhaati kacay ya waji'naa bika calaa haaulaa'i shahiida yani marka waxaway rasuulladu inay markhaati kacayaan oo rasuul waliba yani ciddiisii ku markhaati kacayo adilada waa laynoogu sheegay waa laynoogu tilmaamay nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa ayuu ku markhaati kacaya aayaddanna markhaati kici kama muuqdo culammadu waxay dhahay isma diidana oo adilada sheegaysa inay de markhaati kacayaan ya iyo adilada sheegaysa inay yidhaahdeen laa cilma lanaa isma diidanay yidhahdeen culammadu ee waa laba xaaloo kala duwan markan hore argagax baa jira bay yidhahdeen marka culammada qaarkood waxay yidhaahdeen xaaladdaa hore yacni shiddat alhawl yacni dhibaatada daran ee jirta daraaddeed bay odhanayaan laa cilma lana marka dambe waxa weeye xoogaa markaa dee waxa weeye firkanaxi ka yara ba'o xaaladda dambey markaysaa markhaati kacayaan waana sida jalaalayn ku marayo bacdu salaf baana saa laga soo naqliyey oo taabiciinta qaarkood iyo yacni markaa suddi iyo markaa jamac taabiciinta ka mid a ah ayaa laga soo horay weji kale culamada qaar waa mareen inay yidhahdaan laa cilma lana waxay u jeedaan nisbada cilmiga cilmigayaga marka loo eego cilmigaaga loo eego ogaalkaad adigu og tahay daahir iyo baatin baad og tahay annagu laakiin daahirka keliya oo intaanu la joognay ah un baanu ka aragnay intaasaanu ka garanaynaa baatinkooda wax khilaafsan hadday qarsanayaan ma ogin markii aad noobsatay dabadeedna kama warqabno wixii dambe ay markii dambe yeeleenna kama warqabno marka cilmigayga marka loo eego cilmigaaga wuxuu noqonayaa dee sidii mid aanaan cilmiba lahayn ilaa daahirka keliyaan annagu arkaynaaye adigu daahir iyo baatin baabad og tahay marka inay markhaati kacaan iyo inay siday yidhahdaanna isma diidays rasuulladuna maba argagaxayaan bay yidhahdeen qowlka labaad saasuu leeyi yani waxa weyaan argagaxa ilaahay waa ka dhowray ilaahay waa ka dhowray marka maadaamay sidaas tahay waxa weye iyagu ma argagaxayaan mu'miniintaabaa laynoo sheegay yani markaa ahlulwacdiga ah laa yaxzunuhum alfazacu alakbar iyo marka falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun iyo yani marka adilada laynoogu tilmaamay muruge iyo cabsitoonna korkooda inayna ku sugnayn sidee rasuulladu markaysa ay u argagaxayaan oo argagax ay wax kala garan waayaan ya siday u odhanayaan yacni waxba ma garanayno laa cilma lana marka tafsiirkaa kaleu ibnu cabbaas markaa marayaa waana tafsiirka marka waxa weeye arjaxa ah ee fiican weeye waaye yowma yajmacu allaahu arusula udkur waxaad xustaa yowma yajmacu allaahu maalintuu ilaahay ururinayo arrusula rasuullada soo ururinaayo isu keenaayo huwa yowmu alqiyaamah waa maalinta qiyaamada fa yaquulu wuxuu odhanayaa lahum iyaga ku odhanayaa tawbiikhan canaanuu canaanayo daraaddeed wuxuu ugu odhanayaa ama tawbiikhan ay muwabbikhan xaaluu canaananayo oo masdarka la xaaleeyo xaaluu canaananayo wuxuu ka odhanayaa liqowmihim qowmkoodii u canaananayo aqwaamtoodii baa loo jeedaa yacnii qowm baa loo idaafeeyey macrifo waxay ku dhacaysaa aqwaamtii rasuuladoo dhan maada ujibtum ay ma aladii ujibtum bihi maxay baa laydinku jawaabay maada ay ma ladii muxuu yahay kii ujibtum ay ujibtum bihi laydinku jawaabay muxuu yahay aya ijaabatin ujibtum ya jawaab sideeyaa laydinku jawaabay ayu ijaabatin ujibtum ujibtum bihi xiina dacawtum annaasa goortaa dadka ugu yeedheen ila tawxiidi tawxiidka ugu yeedheen jawaab sideeyaa laydinku jawaabay ma jawaab qabuul ah ma jawaab diidma ah yacni maxaa laydinku jawaab celiyey qaaluu waxay dhahan laa cilma lana bidalik wax aqoon ah taa uma lihin bimacnaa cilmiga yaga marka loo eego cilmigaaga ogaalkaad adigu u leedahay ee daahiran wa baatinan ay ogtahay waxay ku jawaabeen ma qabuul dhammaystiran bay aqbaleen ma afkay ka aqbaleen miyay diideen ya e, ma afka intay ka aqbaleen bay uurka ka diideen yacni laa cilma lana bidalik yacni wax cilmi nooguma sugnaa arrinka innaka adigu anta adigu callaamu lghuyuub yacni waxyaalaha qarsoon ee haybabka ah ka u cilmiga badan baa tahy hayb waa masder masder weeye waxaa mashhuura masderka in markaa ifraad loo laazimo manactu bimasdarin kasiira faltazamu alifraada watadkiira waa ka ibnu maalik odhanaya masder bay in badan wax ku sifeeyaan markaasay waxay u laazimaan tadkiir iyo ifraad inay mufrad ka dhigaan waxay master lama jamciyo sidiisaa loo daaya sidiisaa loo daaya ha yeeshee culamada carabiyadu waxay yidhaahdeen haddii masderku ku dhacaayo yacni anwaac kala duwan ku dhacaayo oo noocyadu kala duwan yihiin biictibaari alanwaac in loo jamciyaa waa dhacdaa ya yacni hayb iyo hayb iyo hayb iyo hayb yacni ashyaada haybkaa fara badan ee haybkii markaa lagu sifaynayo ashyaadii keybkii markii noocyadoodu kala duwan yihiin waa la jamcin karaayo huyuub baa la odhan karaa saasaa callaamu lhuyuub loo yidhi saasaa watadunnuuna billaahi dunuuna loo yidhi malayaal baa ilaahay ka malaysa danni waa masder danna yadunnu dannan waa masder ya laakiin maadaama malayaasha ay yihiin malayaal iskhilaafsan oo male keliya aanu ahayn in noocyadoodu kala duwan yihiin waa la jamciyey wa billaahi dunuuna culammada carabiyada casrigan qaar ka mida ah ayaa markaysaga qaacidada marka culammada ay sheegaan oo ku saabsan markaysagaa masderka haddii noocyadoodu kala duwan yihiin waa la jamciyaa ay waxay istixdaari waayeen yacni markaa adillo markaa baabkaa ku saabsan culammadu waa sheegaan bui lakin wax daliila ma garanaayo laxanulqawlka hadda ka eg yacni adilada labadaasaa ka mid ah callaamu baa ka mid ah wa billaahi dunuuna baa ka mid ah maa qaaba can ilcibaadi waa wixii addoommada ka qarsoomo weeye wadahaba cilmuhum canhu uuna ka tago eh, canhum yaga xaggooda cilmuhu ogaalkiisu uu ka tago ay garan waayaan ayaa waxaa la yidhaahdaa yacni hayb baa la yidhahdaa hayb ayaa la yidhahdaa lishiddati hawli yowmi alqiyaama argagaxa maalinta qiyaamadu darraanshaha uu daran yahay daraaddeed hawlku waa markaa cabsida daran weeye wa fasacihim iyo argagaxoodu darraanshaha uu daran yahay daraaddeed ayay u odhanayaan laa cilma lana summa yashhaduuna calaa ummamihim intaa dabadeed waxay ku markhaati kacayaan rasuulladu calaa umamihim ummadhoodii bay ku markhaati furayaan goormay ku markhaati furayaan lammaa yaskunuuna markay xasilaan oo argagaxu ka ba'o ayay ku markhaati furayaan calaa kulli xaal wejigaas kollay culamada qaar baa maray waana laga soo naqliyey mujaahid iyo xasan albasri iyo suddi ibnu cabaas laftiisa waan filayaa laakiin waxa weeye weji kale ayaa jira oo odhanaaya yacni argagaxay la garan waayaan markaysaga nebiyada kuma dhicine laakiin ta'aduban bay u yidhaahdeen hadalkan oo nafyigani wuxuu u dhacayaa laa cilma lana min baabi ta'adub waxayna u jeedaan cilmigayaga marka loo eego cilmigaaga ogaalkaan u leenahay qowmamkayagi waxay noogu jawaab celiyeen inayna aqbalin iyo inayna aqbalin ya iyo ogaalkaad adigu og tahay dee adigu daahiran waa baatinan kor iyo kalbaad og tahay ee qalbiga waxay ku qarsanayeen iyo markaannu ka nimi ee ka tagnay ee nala oofsaday waxay dabadayada faleen mid walba waad ogti annagu laakiin daahirkooda keliya ayaannu markaannu la joogno ognahay sidaas aawadeed ogaalkayaga marka ogaalkaaga loo eego waxay ka dhigan tahay laa cilma lana cilmi uma lihin allah waxau yidhi id qaala allahu yaa ciisa bna maryam adkur nicmatii calayk udkur waxaad xustaa id qaala allaahu goortuu allah ku yidhi yaa ciisa bna maryama yaa ciisa ciisow ibna maryamo ina maryamo ahow udkur waxaad xustaa nicmatii nicmadayda calayka korkaaga aan kuugu nicmeeyey wa calaa waalidatika hooyadaadii ku dhashayna aan ugu nicmeeyey adigana kuugu nicmeeyey hooyadaana ugu nicmeeyey waxaan kuu nicmeeyey id ayadtuka markaan ku xoojiyey oo kugu xoojiyey biruuxi alqudus ruuxulqudus oo jibriil ah aan kugu xoojiyey yaa ayaan markaa kuu nicmeeyey waxaan ku xoojiyey oo ku quweeyey tukallimu nnaasa xaalaa dadka la hadlayso damiirka kaafka ayadtuka ku jiraa laga xaalaynayo waxaan ku xoojiyey tukallimu nnaasa xaalaad dadka la hadlayso waxaad la hadlaysaa filmahdi xaal tahay kaa'inan filmahdi mid markaa dharabta ku sugan ama daragadda ku sugan xaalaad tahay xaalaad sabi tahay wa kahlan iyo xaalaad garmadoobe tahay mid walba waad la hadlaysaa dadka bimacnaa waxaa loo jeedaa hadalkaagu ma kala tagana marka yacni aad eh, garmadoobaha tahay si aad ula hadlayso iyo markaad dharabta saaran tahay si aad ula hadlayso yacni mid mutafaawita maaha isku sibaa marka kalaam waadixa ugu wada hadlaysaa maaha markuu waxa weeye garmadoobaha yahay inuu hadlaa inuu aayad yahay maaha laakiin waxaa laga tilmaamaya waa cadamu tafaawut bayna alxaalayn ya cadamu tafaawuti kalaamihi hadalkiisu inaanu kala taganayn min xaysu alwuduux fi lxaalayn labada xaalba oo markan uu weyn yahay siduu u hadlaayo u khitaabayo ee markaysa markaa waxaan wax u caddaynayo si la mida ayuu hadal waadixa ugu hadlayaa markanuu dharabta saarayo waid callamtuka alkitaaba waxaad xustaa yacni markaa nicmadayda aan kuu nicmeeyey id callamtuka goortaan ku baray alkitaaba qoraalka aan ku baray alkitaaba waxaa loo jeedaa qoraalka ayaa laga tilmaamaya waalxikmata iyo xikmada aan ku baray waa cilmiga naafica ah watawraata aan ku baray walinjiila iyo injiil ku baray marka labadii kitaab ee kitaabkii tawraadeed iyo kitaabkii injiilba dib baa laga keenay sidaas aawadee alkitaaba horraysa waa maxay waa qoraalkiiyo khadka ayaa laga tilmaamaya waayo alkitaab waa masdar kataba yaktubu katban wa kitaaban wa kitaabatan kataba masaadirteeda waxaa ka mida markaysaa katban oo qiyaasi ah faclu qiyaasu masdari mucadda kitaaban oo aan qiyaasi ahayn yacni kataba marka loo eego iyo kitaabatan oo samaaciyaduna ah labadu waa samaaci kitaaban iyo kitaabatan marka alkitaaba waxaa loo jeeda alkhata ama alkitaabata bilqalam waid takhluqu min atiini kaayati tayri waxaan kuu nicmeeyey id takhluqu goortaad markaa abuuraysay bimacnaa samaynaysay min atiini dhoobada xaggeeda aad ka samaynaysay kaayati tayri ay misla hayati tayri yacnii qaabka shimbirta wax la mida biidnii idankayga aad ku abuuraysay bimacnaa ku samaynaysay fatanfukhu fiiha waxaad ku afuufaysa yani markaa waad afuufaysay yani markaa fatakuunu waxay noqonaysay tayran shimir bay noqonaysay biidnii mid duuraysay noqonaysay biidnii idankaygay ku noqonayso allah yidhi ogolaanshahaygaiyo idankayga ayay ku noqonaysay ayuu allah yidhi wa tubrigu waxaad bogsiinaysay alakmaha ka indhahala ee indhalaanta ku dhasha walabrasa iyo ka baraska qaba barasku waa xanuunkan caddaanka ee jidhka caddeeya weeyi ee weliba markaa alamka badan iyo xanuunka badanna leh biidni idankayga ayaad ku bogsiinaysa waid tukhriju iyo goortaad markaa soo bixinaysaan kuu nicmeeyey eh, almawta kuwa dhintay biidnii idankayga aad ku soo saaraysay bimacnaa ku soo noolaynaysay ogolaanshaha ilahay iyo idanka ilaahay mucjizu ilahay uga yeelan waid kafaftu banii israa'iila canka waxaan kuu nicmeeyey id kafaftu goortaan markaa kaa qabtay banii israa'iil oo reer banu israa'iil canka sharkoodiiyo dhibtoodii xaggaaga ka dabbaala oo ka qabtay waxaan dhibtoodii kaa qabtay id ji'tahum goortaad u timi reer banu israa'iil bilbayinaati dalaa'il cadcad iyo xujooyin cadcad iyo mucjizaad aad loo timi fa qaala aladiina kafaruu waxay yidhaheen kuwii gaaloobay oo minhum iyaga ka midii in haada ay maa haada kani ma ahaan ilaa sixrun sixir mooyaane sixirkaasoo mubiinun sixirnimadiisu cadday mooye wax kale maaha bay yidhaaheen waidaa waxaytu lilxawaariyiina an aaminuu bii wa birasuulii ay wadkur waxaad xustaa idaa waxaytu goortaan u waxyooday lilxawaariyiina xawaariyiintaan u waxyooday xus ama waxaan kuu nicmeeyey waidaa waxaytu goortaan u waxyooday ilalxawaariyiina xawaariyiinta u waxyooday yani waasidadaada ugu waxyoodo adigoo waxyiga kuu mariyey an aaminuu bii maxaa loo waxyooday oo loo sii tabinayey oo ciise usii tabinayey xawaariyiinta an aaminuu bii aniga i rumeeya yacnii hadalkii allah buu u soo naqlinaya inuu allah sidaa ku yidhi wa birasuulii rasuulkaygana rumeeya oo ciise ah qaaluu waxay yidhaahdeen aamannaa waa rumaynay washhad markhaati noqo biannanaa muslimuuna inaanu muslimiin nahay ka markhaati noqo allah wuxuu inoo sheegayaa ciisa bnu maryam inuu allah u nicmeeyey ciisa bnu maryamna yacni siduu ku dhashayna waxay ahayd dee aayad ilaahay bay ahayd aayad ilaahay ayay ahayd oo aabba ma lahayn ciisa bnu maryam wajacalna bna maryama wa ummahu aayatan wa aawaynaahuma ilaa rabwatin daati qaraarin wa maciin yacni marka dhalashada ciise markaa dhashay siduu ku dhashay waxay ahayd si mucjize ah oo aayad lagu cibro qaadanayo ayuu ahaa marka isaga iyo ciise iyo hooyadiiba ilaahay waa u nicmeeyey udkur nicmatii calayka wa calaa waalidatika id ayadtuka biruuxi alqudus tukallimu annaasa fi lmahdi wa kahla hooyadiina waa loo nicmeeyo dee nicmo markaa horena waa loogu nicmeeyo hidaayada iyo hanuunkaa loogu nicmeeyo waa min fudlayaati annisaa dumarka kuwa ugu fadliga badan bay ka mid tahy ilaa culamada qaarkood ay yidhahdeen nebiyad baabay dee ahayd inkastoo sida saxiixa qawigii tahay ee jamaahiiru ahlicilmi salafan wa khalafan ay ku tageen inaan markaa qof dumara oo nebiyadii ayna jirin qof dumara oo nebiyadii inayna jirin ee nebiyadu ragga un ay ka soo bixi jireen ragga un ay ka soo bixi jireen haddana bacdu ahlicilmi ayaa dee sidaa maray laakiin qowlkaa waa dee laga fiican yahy waxay ka mid tahay dumarka fadliga badan bay ka mid tahay waynaga ku soo marray suuradda dhexdeeda wa ummuhu sidiiqatun kaanaa ya'kulaani atacaam hooyadii waxay ahayd sidiiqa sidiiqnimaduna waa derajo koraysa ya inagii soo aragnay asidiiq shahiid kee fadli badan ruuxu inuu shahiid noqdo inuu sidiiq yahay kee fadli badan waxay culammadu yidhaahdeen sidiiqaa fadli badan haddaan shahiidku sidiiq ahayn shahiidkii baa sidiiqna noqon karaa oo labada derajo isku darsan karaa isagoo shahiida ayuu haddana sidiiq noqon karaa labada labada derajo u kulmi karaa marka shahiidku haddaanu sidiiq ahayn asidiiqu afdalu min ashahiid sidiiqu waa ka fadli badan yahay shahiidka saas aawadeed mar kastoo la sheegayo sidiiqiinta iyo shuhadada waxaa la hormariyaa la horaan sheegaa sidiiqiinta ayaa la horaan sheegaa ya yani man yutic illaha walrasuula faulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min alnabiyiina walsidiiqiina walshuhadaa'i walsaalixiin nebiyadii nambar onkaa laga dhigay sidiiqiintaa lagu xijiyey nambar two shuhadadaa lagu xigsiiyey saalixiintaa loogu dambaysiiyey afartaa nooc baa laga dhigay nebiyaduna waa sii kala fadli badan yihin waa maraatib rasuullada ugu fadli badan rasuulladuna waa sii kala fadli badan yihin ululcasmiga ugu fadli badan ululcasmiguna waa sii kala fadli badan yihin khaliilaanka ugu fadli badan labada khaliil khaliilaanku waa nebi maxamed iyo nebi ibraahim khaliilaankuna waa sii kale fadli badan yihiin nebi maxamed baa sii fadli badan ana sayidu nnaasi yowma alqiyaama waa ka nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ana sayidu waladi aadama walaa fakra almuhim ilaahay waa u nicmeeyey maryamana waa u nicmeeyey sidaas aawadeed baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kamula min arijaali kasiir walam yakmul min annisaa'i ila maryamu bintu cimraan wa asiyatu bintu muzaxim wa khadiijatu bintu khuwaylid ragga in badan baa dhammaystirmay laakiin dumarka waxa dhammaystirmay oo kawaamil noqday maryamo oo ina cimraan ah iyo aasiya oo ina musaaxim ah waa imra'atu fircawn iyo khadiijo ina khuweylida waa khadiija iyo maryama iyo aasiya hmm, saddexdaa wey ah, id ayatuka biruuxi lqudus ruuxulqudus baa ilaahay ku xoojiyey dadkii buu la hadlayay isagoo daragada saaran buu la hadlayey dharabta saaran oo markuu dhashayba waa tii lagu tuhmaystay oo la yidhi markaa waxaaan yacni xaggaad ilmahan ka keentay maryamo waa tii lagu yidhi ya maa kaana abuuki imra'a saw'in wamaa kaanat ummuki baqiya faashaarat ilayh qaaluu kayfa nukallimu man kana fi lmahdi sabiya qaala inii cabdullaahi aataaniya alkitaaba wajcalanii nabiya markiiba hooyadiibu beri yeelay waxaanuu sheegay inuu addoon ilaahay yahay yacni ilaahayna nebi ka yeelaayo kitaab siiyey oo kitaab siin doono loo qadaray in kitaab la siiyo haakada tukallimu nnaasa fi lmahdi wakahla dee inuu markaa dharabta isagoo saaran hadlo ya hooyadiina beri yeelaa iyaduna waxa weeye waa nicmo cadiima wey waa nicmo weyn waana aaya waid callamtuka alkitaaba walxikmata waltawraata walinjiil qoraalkii baa ilaahay baray cilmi naaficuu sii towraad iyo injiil buu baray ya mucjizaadna waa sii mucjizaadkii maxaa ka mid a waxaa ka mid a dhoobuu soo qaadayaa sidii markaysagaa shimbir qaabkeed wax u eegoo kale sawirkeed ayuu u kuusayaa biidni min allah buu ku samaynaya saa amar ilaahay waa afuufayaa shimbir duulayay noqonaysa ya biidni illah baa saas ku dhacaysa waa mucjizatun lahu waa min dalaa'ili nubuwati waxyaalaha rasuulnimadiisa caddaynaya ka mid yacni waxaa loo keenayaa qof xanuunsanaya oo xanuunada laga caal waayey weliba waxay yidhahdaan culammadu waaga cilmu tibbi baa aad u hormaray cilmiga dhakhtarnimada ayaa aad iyo aad markaa u hormaray markaasaa dabeedna markaa xanuunnadii ay u taag waayeen ay yidhahdeen dawo uma hayno ayuu biidni min allaah biidni illaah ku bogsiinaayo qofkii indhaha la'aa ee indhalaanta ku dhashuu masaxayey dabeedna ilaahay u baryayey dabeedna wac indhihiiba waa u baxayey waa u dillaacayey kii baraska qabay baa loo keenaya waa masaxayey isagana biidni illaah ayuu biririx isaguna ku noqonaya ya ilaa yowmina haada waxaa la yidhaha baraska dawo looma hayo qof kastoo jirkiisu caddaada moodin inuu baras qabo xanuunka jirka caddeeya waa laba nooc albaras waalbuhaaq baa la kala yidhahdaa baras iyo buhaaq buhaaqu waxa weeye jirka waa caddaynayaa laakiin xanuun ma leh laakiin jamaalkiiyo quruxdu wax u dhimaya quruxdunbu wax u dhimaya buhaaq baa la yidhahdaa muuqaalka waa u egyahay baraska laakiin baras maa barasku wuxuu leeyahay markaysa markaa dee dhib badan buu isagu leeyahay marka jir caddaynta waa iskaga mid laakiin sida kale u kala duwan yihiin waa labada nooc waa la kala sheega albaras waalbuhaaq waayahay waid tukhriju lmawta biidni ruux dhintay buu odhanayaa markaysagaa dee qum biidni illaah ya markaasuu kacayaa noolaanaya adda maaragta shaacir nabiga doonaya inuu ammaano ayaa wuxuu dee markaysaga halkan oo kale wuxuu ka yidhi akhuuka ciisa dacaa maytan faqaama lahu wa anta axyayta ajyaalan min arrimami shawqi mucaaradadii markaysaga uu yidhi burdahan markaa mucaarado ku samaynayaayo yacni markaa madxiga nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi walaalkaa ciise markaysagaa mayd buu yimi wuxuu u sawirayaa sidii wax yaro hooseeyoo kale yaa yani mayd buu markaa u yimi oo u yeedhayoo markaas u kacay buui u kacay wuu nooleeyey xataa ma odhan wa anta axyayta ajyaalan min arrimami adiguna markaysaa ummadaad noolaysay buu wuxuu u jeedaa iimaankii iyo diinkaad ku noolaysay oo isaguba sawdad ee sababu ma ahayn inay hanuunaan ta noocaasoo kale ma fiicnaa nebi markaad ammaanayso nebi kale qadarkiisa inaad meel kaga dhicin inaad iska ilaalisaa nebiyada dhammaan la wada ixtiraamaa la wada qadariyaa la wada maamuusaa ya laakiin waxa weeye dee markaa inaad eh, yacni loo fahmo si markaa nebiga xaqiisii aad markaa hoos u yaro dhigayso waa inaan loo fahmin waa inaan loo fahmin saas aawoodee xadiiskan eh, soo arooree sheegaya laa tufadilu bayna anbiyaa'i illaah culammada qaar baa ku xambaaray cala sabiil casabiya si waxa weeye markaysagaa qabyaaladnimo ah iyo wax la mid ah u kala fadilina nebiyada hadii nebiga qadarkiisa dee nebi kale markaysaga qadarkiisii meel marka laga dhacayo ama si aan aadaabta ku fiicnayn loola yani markaa lagu tilmaamayo ya iyadoo nebi maxamed la ammaanayo ya dee sax ma ahee nebiyada waa in la wada ammaanaa dhammaanna la wada maamuusaa way jirtaa nebi maxamed in ugu fadli badan yahay laakiin qadarka nebiyada kalena waa in la ilaaliya ya daca maytan faqaama lahu ya yani mayd buu markaysaga yani markaa u yeedhay oo markaasuu u kacay meydkiibaa isu taagay ah, wa anta axyayta ajyaalan min arimami inuu saa odhan jiraan filaya waa yahay allah waxau yidhi id qaala allahu yaa ciisa bna maryam adkur nicmatii calayka wa calaa waalidatik udkur waxaad xustaa id qaala allaahu goortuu allah ku yidhi yaa ciisa bna maryama yaa ciisa ciisow ibna maryama oo ina maryamo aho udkur nicmatii calayka udkur waxaad xustaa nicmatii nicmadayda calayka korkaaga aan kuugu nicmeeyey nicmata maadaama ay masdar tahay calayka nicmada ay ku tacalluqayso nicmadaa ku camalfalaysa waxaad xustaa nicmadaan kuugu nicmeeyey adiga kuugu nicmeeyey wa calaa waalidatika hooyadaanaan ugu nicmeeyey waxaad ku xustaa bishukriha shukrinaqan nicmada aad ka shukrinaqayso ku xus marka leeyahay xus waxaa loo jeedaa waa dikra shukrin waa dikri markaa shukri ah oo shukri naqa ay nacmada u ictiraafoo qiro ilaahayna uga shukri naqo rabbina u tiiriyo ruuxa marka wanaag la siiyo nicmada ilaahay waa inuu markaa qiraa oo aqoonsadaa allah ugu shukriyaa aanu sheegan isagu markaysaga dadaalkiisa iyo awooddiisa inuu waxaan ku keenay waa inuu yidhaahdaa allah baa igu nicmeeyey oo waxa i siiyey waa inuu markaysagaa yidhahdaa altaxadutsu binicmati illaahi shukrun wa kitmaanuha kufrun aayadda allah wuxu uhi wa ama binicmati rabbika faxaddis nicmada rabbigaa ka waran waa taxdiisa shukrin la taxdiisa fakhrin maaha ka warran markaysaga faanfaana maaha waa ka warran shukri naq ah oo yani markaysa markaa xooan allah loo tiirinaayo nicmada fadliga inuu isagu leeyahayna la qiraayo looguna xamdi naqaayo xadiiskiina waxaa ku soo arooray sheekh albaani quweynaayey altaxadusu binicmati illaahi shukrun wa kitmaanuha kufrun ka warranka nicmada ilaahay laga warramaa waa shukrinaq qarinta nicmada ilaahay la qariyaana waa abaalkadar nicmada ilahay laga abaalkadaray waa abaalkadar nicmada ilaahay laga abaalkadaray id ayatuka waxaan kuu nicmeeyey markaan ku xoojiyey qawaytuka aan ku xoojiyey biruuxi alqudus ruuxulqudus oo jibriila aan kugu xoojiyey jibriila ay bijibriila waxaan ku xoojiyey tukallimu nnaasa xaal aad dadka la hadlayso xaalun min alkaafi kaafka ayay xaal ka tahay kaafka waxaa loo jeedaa kaafka damiirka ayadtuka ah mafcuulkaasaa laga xaalaynaya waxaan ku xoojiyey tukallimu nnaasa xaal dadka aad la hadlayso mukalliman linnaasi dadka xaal aad la hadlayso xaalun min alkaafi kaafkay xaal ka tahay wa fii ayatuka saaxiibulxaalku waxa weeye waa mafcuulu bihiga ciise u noqonayo kaafudamiirka fi lmahdi waxaa dadka la hadlaysay filmahdi xaalaad dharabta ku sugan tahay kaa'inan filmahdi tiflan xaalaad ilma yar tahay ya yacni ayaa dadka la hadlaysay mahdiga marka waxa weye ilma tifligu dee isagoo roonna waaba la yidhaahdaayo kuray ahe ya yacni hadda markaysaa markaa waxaa loo jeedaa waa sabi daragadda saaran baa loo jeedaa kaa'inan filmahdi xaalaad dharabta ku sugantay wa kahlan iyo xaalaad garmadoobe tahay mutakahilan markaad ma ka dhigto mushtaq yufiidu nuzuulahu wuxuu faaiideynayaa inuu soo degaayo qabla saacati qiyaamada ka hor li'annahu rufica maxaa yeelay ciise rufica waxaa la kor yeelo sare loo qaado samaawaadka la qabadsiiyey qabla alkuhuulati intaanu garhmadoobannimo gaadhin kamaa sabaqa fii aali cimraan sida ku soo hormartay suuradda aali cimraan suyuudi isagu wuxuu marayaa suuratu aali cimraan baynu ku soo marraye ciisa bnu maryam in lagu rafciyey isagoo saddexiyo soddon jir ah halkaasaynu ku soo aragnay suuratu aali cimraan baynu ku soo marray kahli halkaa waa lagu sheegay mugdi marka saddexiyo soddon jir baa lagu rafciyey da'diisii isagoo ah lagu rafciyey baa la soo dejinayaa markaa suyuud wuxuu leeyahy toddoba sanuu arlada joogayaa toddobadaa sano markuu joogo ayuu dabeedna markaa geeriyoonayaa afartan jir buu markaa ku dhimanaya yacni saasuu odhanaya calaa kulli xaal laakiin taas kole layskuma waafaqsanaa inuu markuu soo dego dabadeed ee uu markaa dajaal dilo muddana joogo inuu dhimanayo shaki kuma jiro oo ay muslimiintu aasayaan taasi waa arin markaysa marka dhab ah weeye laakiin waxaan ka hadlaynaa xagga da'da xagga da'daynu ka hadlayna axaadiista qaarkood waxay sheegaysaa yacni afartan sanno dee inuu joogaayo ayay tilmaamaysa kollay mawdicaana waa kaga soo hadallay oo waxaynu tilmaannay kollay sidaa uu maray in laga fiican yahay waa waynu tilmaannay oo xadiiska markaysaga labada xadiise layidhi waa la kulminayaa oo midna afartanka sheegaayo midna toddobada sano sheegaayo waxaa lagu xambaarayaa afartankana majmuuca cumriga saddexiyo soddonkii iyo toddobada dambe oo loo geeyey baa isku afartan noqonaya xadiiska toddobada sheegayana waxaa laga tilmaamayaa markaysaga toddoba sano inuu joogaayo waa jamci siaa lagu jamcinayo laakiin jamciga noocaasi daahir ma aha waana kaga hadallay halkaas waaya calaa kulli xaal axaadiista ku soo aroortay toddobada sano ku soo aroortay kuma cadda inay markaa tilmaamayso yacni in ciise toddoba sano joogaan oo toddobada sano waxaa lagu sifeeyey sifo gaara lagu sifeeyey sifadaa gaarkii waxaa laga tilmaamayaa inaan markaa laba dhexdood cadaawade u dhaxaynayn ayaa laga tilmaamayaa laakiin eh, yani eh, yani inta ciise joogayaba inay taa tahay ma ma tilmaamaan intuu joogaayaaba intaa tahay ma tilmaamayo marka waxa weye calaa kulli xaal wejigaasi daahir maaha laakiin waxa weye sida mufasirku maray wey waid callamtuka alkitaaba waalxikma waxaan kale ku nicmeeyey id callamtuka goortaan ku baray alkitaaba qoraalka aan ku baray inaad wax qorto ile shakhsigu inuu qoraal yaqaana waa nicmo ilaahay waalxikmata iyo xikmada inaan ku baray waxaa loo jeedaa cilmi naafica laga tilmaamaya watawraata iyo tawraad inaan ku baray iyo walinjiila injiil inaan ku baray waxaan kaloo kuu nicmeeyey id takhluqu goortaad abuuraysay bimacnaa samaynaysay min addiini dhoobada xaggeedaad ka samaynaysay ka hay'ati tayri ka suurati tayri muuqaalka shimbirtoo kale wax la mida kaafkani waa isim waa mafcuulu bihigii weeye kaafku mili buu la macno yahay ya kaafku waxa weeye xarafna waa noqdaa ziyaadana waa noqdaa isimna waa noqdaa haddama aragta marka waxa weeye markuu isimka yahay tanoo kalaa ka mid ah hadda mafcuul bihi markaa kaaf ka ah macnaa mili baanu la macno yahay waxaad abuuraysay bimacnaa samaynaysay min atiini dhoobada xaggeeda kaayati tayr ay mila suurati tayri yacnii muuqaalka shimbirka wax la mida ah, baad samaynaysa waa kii la samaynaaye kaafku mila buu la macnaya ka suurati tayr waalkaafu ismun kaafkuna waa isim oo bimacnaa mislin mislin la macno ah mafcuulun waa mafcuulu bihi weeye biidnii idankaygaad ku samaynaysa fatanfukhu fiiha waad afuufaysay yacnii suuradaa shimbirta waxa u eg fatakuunu waxay noqonaysay tayran yacnii shimbir bay noqonaysa ama mid duulayo biidnii idankayga ku noqonaysay biiraadatii doonistayda qadariga abay ku noqonaysay wa tubri'u waad bogsiinaysay alakmaha ka indhahala indhuhuba masaxan yihiin ama indhala'aanta ku dhashay walabrasa ee ka baraska qaba xanuunka caddaanta jidhka caddeeya biidnii idankaygaad ku bogsiinaysay waid tukhriju waxaan kuu nicmeeyey goortaad soo bixinaysay almowtaa kuwa dhintay min qubuurihim xabaalahooda ka soo saaraysay axyaa'an xaalay nool yihiin biidnii iidankayga doonistayda aad ku soo saaraysay aad ku noolanaysay waid kafaftu waxaan kuu nicmeeyey id kafaftu goortaan kaa dabaalo kaa qabtay kaa celiyo kaa qabtay banii israa'iila reer banu israa'iil canka xaggaaga xiina hammuu biqatlik goortay dooneen dilkaaga hamiga waxaa loo jeedaa kii iraadada ahaa baa loo jeedaa hamiga waxaynu soo nidhi saynu marra hore soo sheegnay hamigu wuxuu u qaybsamaa laba qaybood hami khawaatir ah oo taradudka ah la ysku hayo ficilka ma la sameeya mise waa la iska daayaa laakiin loo badinayo in la sameeyo iyo hami iraade ah oo doonis ah ya marka hamiga ay ku hamiyeen waa hami marka iraade oo doonis ah ee ma aha taradud maaha ina isku qabteen ma dilla mise waa iska daynaa isku dayeen ya way u suuro geli weyde teello umay dhigan hamiga iraadadiina dee mawaadiic kaleba qur-aanka waa kaga soo arooray wahamuu bimaa lam yanaaluu waa hamiga iraadada ah walaqad hammat bihi wahama biha lowlaa an ra'a burhaana rabbi ya haddii la hamigu waa ka dhacay yuusuf waa ka dhacay haddii la yidhaahdo waa qawle laba tafsiir baa aayadda ku sugane tafsiirna wuxuu odhanayaa yuusuf maba haminba ee qofka dumarun baa ku hamiday taasina waxay noqonaysaa jawaabu lowlaa lowlaa ma ka hormari karta mise kama hormari karto haddii lah waa ka hormari karta calaa ra'yi lkufiyi waxay noqonaysaa yuusuf mama haminba lowlaa an ra'a burhaana rabbihi lahama biha baa macnuhu u dhacaya bay yidhahdeen macnuhu wuxuu udhacaya ya walaqad hammat bihi wahama biha lowlaa an ra'a burhaana rabbi marka waxay ka dhigan tahay lowlaa an ra'a burhaana rabbihi lahama biha laakiin maadaamuu burhaankii rabbi arkay lam yahima aslan maba hamin tafsiirka kale muxuuna odhanayaa hamigu yuusuf waa ka dhacay qofka dumarana waa ka dhacay laakiin shataana bayna alhammayn waa ka imaam axmed ibnu xambal yidhi imaam axmed ibnu xambal muxuu yidhi shataana bayna alhammayn labada hammi baa kala tagan ya hammigo qofka dumari wuxuu ahaa hamu israar waa hami casmi ah oo iraade ah amaa hamiga yuusuf wuxu ahaa hamu khataraat hamu khawaatir ah ya waswase iyo khawaatir qalbiga ku soo waxaan eh, dhibtoodii kaa dabaalay reer banu israa'iil id ji'tahum goortaad eh, u timi reer banu israa'iil bilbayinaati bilbayinaati mucjizooyin aad ula timi dalaa'il cadcad almucjizaati mucjizooyin ula timi faqaala aladiina kuwii waxay yidhahdeen kafaruu gaaloobay ee minhum banuu israa'iil ka midii reer banu israa'iil ka midii in haada maa haadaa kani ma aha alladii ji'ta bihi aad la timi ilaa sixrun sixir mooye wax kale maaha fal mooyaane wax kale ma aha sixirkaasoo mubiinun bimacnaa bayinun cad sixir cadun baad la timi bay dhaheen man waa fal bay dhaheen saas aawadeed yacni nabi ciise waa beeniyeen waa la colloobeen waxay yidhaheen waa falalow saaxir ah nasabkiisana waa caayeen mana wada ah reer banu israa'iil oo dhana waa qayb ka mida lakiin qiraa'o kale la akhriyey in haada ilaa saaxirun mubiin kan ma ahaan oo ciise ahi mooyaane falallow cad mooyaan falkiisu cad yahay mooye wax kale ma aha bay yidhahdeen marka saaxirun marka leh ay ciisa waxay u jeedaan ciisa ay u jeedaan halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk